ka muuqanaya afcaashooda iyo aqwaashooda wa saraa'iruhum sirtooda hoosiyo wax u qarsoon ee nifaaq ah ama sidqiyo iimaan ah ila allahi subxaanahu wa tacaala alla xaggiisay ahaatay qaala tabaaraka wa tacaala allah xukumhayo wee callaam ah yaclamu sira waakfa daahir iyo baatinba allaa loo daynaya innagu laakiin muuqaalka kore waxay muujistaan baynu ku dhaqmaynaa oon ku xukumaynaa qaala tabaaraka wa tacaala fain taabuu hadday shirkigii ka toobadkeenaan gaaladu wa aqaamuu salaa salaadana toosiyaan ay oogaan wa aatowu zakaa sakadana dhiibaan ay baxshaan fakhalluu sabiilahum waddadooda ka leexda daaya aayaddii kale isla suuradda ahayd baa lamida fain taabuu waaqaamuu salaa waatow الzaka faikhwaanukum fi اddiin idan aayaddaas waxay tilmaantay ninkii shirki adan ku arag soon zakiya salaadna tukanaya inuu walaal diineed yahay inuu walaal diineed yahay wax loo raacdo markaa lagu qabsadana aysan jirin ayado badan baa macnaha uu sheekhu tilmaamay ku yimid aayadii suura nisaaka yaa ka caddaan lahayd hadduu sheekhu keensan lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu wla taquluu liman alqى ilaykum الslma aw الsalaama lasta mu'mina tabtaquuna carad alxayaat اdunya aayaddaasa mowduuca uu rabo iyo baabka kaga xoog badnayd xagga daahirka tarjamada dhimale laakiin aayaduhu aayadda nise iyo aayadahan towbaba isku macnay u socdaan oo ah dadku wixii ka muuqda in lagu xukumo islaan iyo gaalnimo iyo fisqi iyo cadaaladba wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu caley wasalam qaal nabigu wuxuu uhi umirtu waxaa la i faray umirtu waxaa la i faray axadkii faray ee rasuulka faray waa la gooyey inuu allah subxaanahu wa tacaala yahayna waa la yska garanayaa maxaa yeelay ee faacilka waxyaabaha loo gooyo ujeedooyinka loo jaro loo qariyo ee meesha looga saaro waxaa ka mid a ah altafqiim waatacdiim weynin alle la weynaynayo oo carabka laga ilaalinayo fi hadalmaqaam ayaa loo gooyey waxaana loo tala saartay caqliga iyo garaadka muslimiinta inay gartaan nabi maxamed cidda amraysa haddii tusaale gaabanuu nin mas-uula ama askari ah ku yidhahda amar baan ku socdaa isla markaa waxaad ogaanaysaa inuu amray axadkii ka sarreeyey boolis yarbaa kuxuu yidhi amar baan fulinaya waxaad leedahay waxaa ku soo amray ocs-ka adiga kii meesha kuu fadhiyey ocs-ki wuxuu ku amar baan ku socdaa amar baan fulinaya maxaad leedahay osba dhigii kaa ku amray waad iska fahmaysa uma baahnid inaad dabagasho haduu suubanuux calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka la soo dirahe uu yidhi waa la ifaray yaa faray allah subxaanahu wa tacala waad iska garanaysaan wey umirtu waxaa la ifaray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo oon ku halgamoon la halgamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah alla weyne mooyeen axad xaq lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxammadan rasuulullah nebi muxamedna uu rasuulka ilaahay uu yahay ee alla uu soo diray ummadda inuu diinka gaadhsiiyo wayuqiimu salaa salaada ogaanay toosiyaan wayu'tu zakaa zakadana dhiibaanoo baxshaan oo meelihii lagu talagalay ay ku bixiyaan fa idaa facaluu daalika arrinkaa hadday yeelaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana tawxiid iyo uluuhiyo u qiraan shirkigana ka fogaadaan nebi maxamedna risaale iyo diin u qiraan iyo iimaan salaadooda iyo sakadoodana ilaashadaan faidaa facaluu dalik afartaa calaama hadday yeelaan casamuu waa ilaaliyeen mina aniga way iga dhowrteenoo waa iga ilaashadeen dimaahum dhiigoodii iyo wa amwaalahum hantidoodiiba ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqiisa oo loo dabageli mooye wade xaqulislaam waxaa ka mid ah axaadiidka kala cad xadiidkii anaskii ibni ee kale kii abi hurayra kii cumaan bni cafaan baa ugu caddaa kii caaisho xaqulislaam waxaa kow ka ah zina nin muxsana oo meer soo ritay hadduu zina ku dhaco waa la dilo dhagax baa lagu dilay asagoon la gaalaysiinaynin haddaad nafdisho disho biqayri xaqin naftaana ay macsuumo ahayd kafaa'ana ay jirto isu dhigantaan waxaa weeye qisaastu meelahay geli jirtay waa laguu qisaasi haddaad ridowdo waa laguu dili haddaad sakadii bixin weydo waa lagula dagaalami waa lagugu dili salaadeedaad tukan weydo ama waa lagu dili ama waa lagu takfiirinba calaa khilaafi fi lmaslood garanaysaan marka xaqulislaam waa ballaadhan yahay yacni islaamka aad soo gashay waajibaad iyo xuquuq buu ninka xuquuqda meel kaga dhaca ama waajibaadkaa fulin waaya xisaab kalaa u taala laakiin aadamuhu markay diinka soo galayaan afartaa qodob hadii laga helo maalkooda iyo dhiiggooda waa naga badbaadayaa ninka asagu markuu diinka soo galo waxbi'iya xukumkay shareecadu saartay baa lagula dhaqmi wa xisaabuhum xisaabtooda fii maa asaruu waxay qarsadeen oo aysan muujinin la xisaabtankeeduna cala allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay dushiisay saaran tahay allah mas-uulka ah allah hawshaa u taallaa way muttafaqun calayh waa xadiid laisku waafaqay bukhaariy muslim ay soo wada saareen axaadiidta badankeed ma aysan sheegin labada jumlee dambe alsalaatu wاzaka axaadiista badankeed baabka ku timid ee mutawaatirada ah, ma aysan sheegin labadaasi waxaa looga tegay axaadiista badankeed u goysayna waa shay la yaqaanoo daahir ah oo bannaanka yaalla wey xadiidka cinda wuxuu iskugu xidhan yahay taqdiim iyo taakhiir baa ku jira wuxuu iskugu xidhan yahay waxaa lay faray inaan la dagaalamo bini aadamka oo loo jeedo axad walboon diinka islaamka soo gelin qolina waxay dheen waxaa loo jeedaa awhaantii ahlul awthaan iyo mushrikiinta aan ahayn ahlu kitaabka waxbaa la kala qadqaada laakiin sawaabku xadiidku waa caam cumuumkiisana waxba lagama khasisin nin walbana qaab buu ugu hogaansamaa oo xukunkiisa u qaataa tafsiilka shareecada iska leh laakiin haddii xadiidku wuxuu iskugu xidhan yahay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah ila bixaqi اlislaam ilaa bixaq اlislaam maxaa yeele waxaa lagu ijmaacay qofka gaalka diinka islaamka soo gelaya hadduu ashahaato oo tawxiidkii alla la yimaado rasuulkii risaaladiisana uu qiro waxaa loo xukumaya islaannimo islaannimaa loo xukumaa tafaasiil ha jireenoo qolyo odhanaya hadduu qolyaha aaminsan inuu rasuulku ilaalcarab khaas ku yahay tafsiil baa loo raacin howlaha ha dambeeyeen laakiin labadaa rugni baa diinka lagu soo galaa jumlatan wa tafsiilan wax lagu soo galo waa annutqu biاltawxiid walictiraafu biاlrisaala labadaa weeye tafsiilkan ayaguu gelayaa intaan dambe salaada iyo zakadu waa xaqulislaam xaqulislaam ninkaa shahatay ee laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululah yidhi waxaan leenahay muslim baad sida muuqaalkaada kore fi lxukmi اdunyawi waxa kuu hooseeya allah garanay laakiin duhur baa la joogaayo tuko soo weysayso tukaa hadduu idhaado tukan maayo oo ma tukanayo ma gaal aan diinta soo gelinbaa mise waa murtad diinkuu soo galay buu ka laabtay ma nin dukaankii islaamkii iyo mooradii soo galayoo albaabka ka furay oo soo dhex istaagay guriga ah, mise waa niman albaabka soo dhaafin soo gelin inuu isfaanaan rabaa sida saxda waa inin islaamku soo galay kadibna ka baxay oo ridoobay oo diiday xugum sharci ah oo macluum min addiini bidaruura oo la'aantii aan islaam sii jiraynin islaam ma sii jirayo anti islaam ma asaxaya dhihi mayno u fiirsada hadda islaamkii bilowday ma sii soconayo ninka salaada ka taga ama tarkiga faqad baad kufriya gaalnimo ka dhigi sida axaadiistu ay tilmaantay ama xukumka asalkae salaadaad fiirinaysaa culays kuguma hayso tarkiga sidii mujaradkiisaana kufri ah xadiidka sidaa u ogaada intaan dambe salaada iyo zakadu waa xaqu lislaam wa min xaqi اlislaami waxaa ka mida an yuqiimu الsalaa wa yu'tu الzaka hadday sidaa yeelaan dhiiggoodii baa iga xaarana ibtidaa'an oo tawxiidka iyo risaalada ah dhiiggoodii waxaa iga xaarana maalkoodii intihaa'an oo salaaddii markay la yimaadaan zakada ah tafsiilkaas wey xadiidku iyo taqdiimka iyo takhiirkaasaa ku jira maxaa loo hormariyey marka salaada iyo zakada lilihtimaami bihima lilihtimaami bihima in aad iyo aad loo daneeyo lagu dareensiiyo culayskii shareecada ku leeyihiin aayaduna saasay iskugu xidheen fain taabuu waaqaamuu sala waatw zaka fakhalluu sabiilahum faihwaanakum fi اddiin waxaadna ogtihiin eh, almucallaqu bisharin waa cadamun cinda cadami shar shayga lagu xidhay shari waxay waxa haddaad samayso waxaa tii hebelow haddaad saaisa aadan yeelin waxba ku siin maayo wixii aad tii wixii aad ku ogeyd inuu aad wax ku bixiso aad ku ogeyd aad shardaydii buu samayn waaye maxaad leedahay waxba ku siin mahayo wax haddaad yeesho waxbaan ku siinaya wuy sameeye laazim bay kugu tahay haddii daahirkan aayadda la fiiriyo waxaad ka muuqanaysaa ninkii aan shirki ka toobadkeenin bimacnaa wa alkhuruuj min alkufr xaggana aan tukan oon zaka bixinin weli in muusan islaamin waad shahaatay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah waa tidhi salaaddii baad tukatay way laakiin sake maadan dhiibin xoolo badanna waad leedahay nisaab gaadhay weli maada islaamin baa daahirka aad ka fahmaysaa daahirkaasi waxaa caddeeye nusuusta kale nusuusta kalea caddaysa oo ama ibtidaa'an islaamka waxaa lagu soo galaa ashahaadataan ashahaadataan baa lagu soo galaa hawshaa marka adila mutawaatira ku timid suyuudi kitaabkiisii qaطfu اlazhar fi اlakhbaar اlmutawaatira <clears throat> fi lmutawaatir min alahbaar cafwan wuu ku keenay wuxuu i waa mutawaatir xadiidkan aad buu u sardiyey wadaaddo kutub qoro mucaasiriin ilaa konton boqol xadiid wax ka badan bay baabka ku keeneen idan waa baab mutawaatira axaadiistiisu waa carakawa wa can abi cabdillaahi taariq bni ashya markaynu dul marro axaadiidaynu wixii qawaacida ama usuuliya masalada ku jira tilmaamayna baabku baab culus weeye waynu eegaynaa bal wixii ilahay naga gaadhsiiyo وcan abi cabdالlahi طاriq bn أshم aلأshjaci radي الlahu tacalى canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllah عalيه ali wsلم yaquulu rasuulka ilaahu lamaan maqlay man qaala laa ilaha ila اllah ninkii laa ilaaha ila اllah yidhaahda wakafara ku gacansaydhoo ku kufriya oo dafiroo diida bima yucbadu min duuni اllah alla sukadii waxa la caabudo ee geedaa ama asnaama ama ilaahyo yaryara ama awliya ama ahlu qaabuurah nin walba meel buu dhex fadhiis ama qorax iyo dayax ah jin iyo insi wa kafara ku gaalooboo diidoo dafira bimaa yucbadu waxa la caabudo min duunilahi alla sokadii xaruma ruuxa asagaa tawxiidsaday shirkigana ka fogaaday xaruma waxaa xaaraan noqdo mamnuucon la agmari karin maaluhu hantidiisa iyo waadamuhu dhiiggiisu waa inaga reeban yahay muslimiin nahay wa xisaabuhu fii ma asara kula xisaabtanka wuxuu qarsaday ama gaalnimo ah ama wanaaga annagu aanna ka warqabinna cala allaahi alla weyna dushiisay ahaato allah iskale wey waa hawl alla u gooni ah rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey macnihiin buu asaguna tilmaamaya masalena iska ogaada marka la marayo qolyo khawaarij oo ilaahay eh, shaydaan fitneeyey naftooduna ay u harkaaga watay ayaa ku khaldama ninku marba hadduu ashahaato tawxiidka la waxaa laga soo qaadaya annahu kafara bima yucbadu min duuni illaah faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwuثqa idan xadiidkan man waxad allah waa ku yimid man carafa allah waa ku yimid alfaad badan buli riwaayad fara badan kullu man nataqa bishahaadatayn man qaala laa ilaha ila اllah muxamadun rasuul اllah wax gaalnimana annagu aanu ku ogayno marka uu qarsanayo bannaanka yaallo daahir ah waxaad ictibaarinaysa ood ka soo qaadaysaa xukunka adduunyadu annahu kafara bima yucbadu min duuni illaah annahu kafara biطaaquuti wa aamana biاllah intaba waad xukumaysaa shardiga ah faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllaahi waxaan leenahay waa maxay wa an nutqu bishahaadatayn man qaala ashhadu an laa ilaha illa wa ana muxamadan rasul waxaan leenahay faqad kafara biطaaquut wa aamana biاllahi ظaahira fi اlxukm اdunyawi wa kafara bima yucbadu min duuni اllah ha u qaadanin shuruud gooni ah oo shahaataynka ka baxsan ayaa looga baahan yahay islaamkii daahirka ee xukmiga ahaa axadka yidhaahda laa ilaaha illa maxamedun rasuulullah ha ku khaldamin hawshaa iska ilaaliya shuruuddan fara badan ee loo shardiyo annutqu bishahaatayn ama shahaata an laa ilaha loo shardiya toddobada ah waa maxay waa islaamkii xaqiiqiga ahaa ee ku anfici lahaa cinda allahi wa fi اlaakhira ama adduunka muslim dhabahoo wanaagsan iyo mid munaafiqaba waa joogaane kuwa ayaga waxaan kaga kaaftoomaynaa inay la yimaadaan laa ilaha illa allah muxamadun rasuul ullah ama wixii la macno ah kadibna ay qabatimaan waajibka alla saaroo salaaddu kow ka tahay shuruuddan ha ku khaldamana shuruuddaasi waa alislaam alxaqiiqi ayaa loogu talagalay sida khawaarijtiisu dabageliska idiin bixin mise bayda idiin guyi jirtay bayduisa idiin goyn dabagelisku niman bay u baxdayoo la yidhaahdo jufaad nimanka qulaadaan u aqaano bayda u go'day iska ilaaliya wayna ku fashilmin hawsha ayada ah ayagaa laisku ayaa ma islaama ah, mise waa gaalo waa masale kale hawsha ogaada wa kafara maa yucbadu waa sibiq waa lagu simbiraxda waa lagu kufaa fahamkeeda hadduu kula qalocdo halis weeye ruux hadduu ashahaato oo shahaataynka la yimaado waxaan leenahay faqad kafara bima yucbadu min duuni illahi fi axkaami اdunya faqad kafara biاطaaquuti wa aamana biاllah shuruudkoodu raadinaysa lama arko intaa markaad u xukunto dib waxaad ka ogaato waa masalo kale yaan lagu khaldamin وcan abi macbad almiqdaad ibn اlأswad almiqdaad ibn camr ibn haclabat alkindi baa loo yaqaana saxaabiga nasabkiisu waa sidaa laakiin odayganu marka soo korsaday ayaa loogu magacdaraa daraa aswad qaala wuxuu ihi qultu waxaan lihi rasul rasuulka waxaan ku idhi ara'ayta iiga warran nabi ii sheeg weeye ahbirnii ii sheeg bay ka dhigan in laqiitu haddaan xukumkaygu muxuu noqon maxaa iigu aadan maxaan sameeyaa in laqiitu haddaan la kulmo rajula min alkufaar waa fii riwaaya rajulan min almushrikiin nin mushrikiinta ka mida nin gaalada ka mida la kulmo dagaalku aan ku kulanno bal ka waran fakhtatalna aanu dagaalano dirna dhex marto fadaraba uu garaaco yaani uu gooyo daa yadaya fadaraba uu garaaco ixdaa yadaya labada gacmood midood bisayfi sayf uu ku dhufto faqataca uu gooyo labadii gacmoodeen ku dagaalamayayba midoodtuseef la helay ayuu ijaray waa i igooyey markaan idhi aad ninkii iska celisidoo dishidna uma laada wuxuu iga magangalay alliyaad walciyaad waa iskumid mid waa miciinsi meel buu miciinsi badow ku cararay wey uma laada minii uu iga magangalo bishajaratin geed geed buu ku cararay markuu arkay inaan soo cadcaddahay ayuu geed hoosta ka galay fa qaala wuxuu aslamtu lilaahi ilahay baan u hogaamsay allan isu dhiibay buui shirkigii gaalnimadii waxaan sheegay ku dagaalama waan ka baxay tubtu warhay dilin wa fii riwaaya falama ahwaytu liaqtula qaala laa ilaaha ila allah markaan gacanta u baaciyeen damca inaan dilo yuu tawxiid iga horkeen nabi allow dhinkaa maxaa igaga aada aqtulhu miyaan dilaa yaa rasuula rasuulka ilah miyaan dilaa bacda an qaalaha intuu weerdhaa ku dhawaaqay kelimadaas bacda an qaalaha bacda an qaala laa ilaha illa allah ama bacda an qaala aslamtu lilaahi rabbi اlcaalamiin ninkaa miyaan dili kara ma ay bannaan tahay faqaala subanu wuxuu i laa taqtulhu ha dilin ama laa taqtulhu dili maysid ha dilin iyo dili maysid maxaa yeelay maxaad ninka kula dagaalamayse gaalnimaad kula dagaalamayse oo waxaad ka kari lahayd war tawxiidso laa ilaaha ila allah dhe adoo bad iska islaan baryo iyo waxaad kala daashay xoodaamin baad kala daashay iyo faraxan ogala bixin oga bixin markaad marka indhaha u arkay hawshu adkaatay ayuu tawxiidsaday waxaad ku dilaysad kula diriraysaba hadduu la yimid xilliguu dooniba ha la yimaada adigu daa ka hadh haddii kale waad aargoosanaysaa axmed baa lagu yidhi haddaan ruux axmed xambal haddaan ruux faro khayrka wanaag baan faray ama xubaan ka reebay markaasaan yaan arkiba haddana asagoo samaynaya si adag baan oola hadlay hadalkiibuu igu soo celiyey waan ku sii adkeeyey hal mar haddaad sheegta ka har buuri kale naftaadaad u helinaysaaye xaq ma sheegaysid buuri waad aargoosanaysaay nin wax faafinhaya ma tihid ka harbaash yani shayga khayrka markaad ruuxa farayso waxaa la rabaa si latifan u sheeg gudbi intaana diinha ka ahaato haddii xugu kugu soo hadalceliya aad sii kululaato markaa dambe aamir bilmacruuf ma tihidi waxaa tahay muntasir linafsihi xad nafsi a ku gelaya aad iskaga ilaaliya faqultu waxaa yaa rasuul rasuulka ilaahay waa ninka aad leedahay yaan la taabanin qataca wuxuu gooy ixdaa yadaya labadii gacmood midood buu ijaray uma intaa kadib qaala wuxuu idhi daalika arrinkaa oo tawxiidka aslamtu lilaahi buu yidhi ama laa ilaaha illa allah buu idhi bacda maa qatacaa gacantayda intuu gooyey ayuu towxiidsa nabi allow marka see loo daynaya faqaala subaan wuxuu laa taqtulhu ha dilin ha taabanin ha agmarin fain qataltahu wa fii riwaaya fainaka in qataltahu fain qataltahu haddaad disho intuu towxiidsaday kadib fainahu bimansilatika ninkii wuxuu joogaa booskaadi booskii aad yuu joogaa qabla an taqtulah intaadan dilin ka hor meeshaad joogtay adugu ayuu ninku soo fadhiisanaya oo ka raamsanaya wa innaka aduguna bimansilati boosku ninkaa joogay baad ka raamsan qabla an yaquula intuusan oranin kalimatahu alatii qaal weedha uu yidhi oo tawxiidka ah weedha uu yidhi oo tawxiidka intuusan ku dhawaaqin boosku jooga adaa tagahayaa muqdaadow asaguna wuxuu tagahayaa markuu kelimada yidhi kadib wuxuu tegayaa booski aad joogtay intaad asaga aadan dilin oo isweydaaranaysaan muttafaqun calay wa macnaa annahu bimansilatika waxaa weeye ay macsuumu dami ninkii aad shahaatay ee tawxiidsaday adoo seeftiba ku dulhaya dhiiggiisi waa la ilaasho waa islaami weeye macsuumu dami dhiiggiisi waa la ilaaliyey shareecada ilaalisay maxkuumun biislaami islaamkiisana waa la xukumo sharcigaa xukumay inuu muslim yahay wa macnaa annaka bimansilatihi booskiisi baad ugu tegaysaa bacdamaa aad dishayna waxaa weeye ay mubaaxu dami dhiiggaadii baa bannaanaanhay miqdaadow dhiiggaadii baa bannaanaan bilqisaasi in lagu qisaasto liwaraatati buu bannaananaya ninka aad dishay warasadiisa carruurtiisi iyo walaalihii iyo adeerkii iyo awowgii ayaa dhiiggaada qisaasan karo inay ku cafiyaan mooyeene miqdaad ha naloo qisaaso aabbaha noo dilay xaqdaruuna ku dilay leexadii geedkana loo saaray odhan kara laa annahu miqdaad inuu yahay ma aha bimansilati mansilati alqaa'ili laa ilaha illa allah fi lkufri xagga gaalnimada qabla an yuslima miqdaad uu hawshoood ku gaaloobay maahee waxaa weeye intuusa uusan tawxiidsan asagu maxaa bannaanaa dhiiggiisaa bannaanaa aduguna intaadan dilin maxaa xaaraam ahaa dhiiggaadaa xaaraan ahaa markaad dishay dhiiggaadaa bannaanaan sida asaguba intuusan tawxiidsan dhiiggiisu u bannaanaa qisaas darteed abadugu dhiiggaada ku bannaanaan asaguna dhiiggiisa waxaa lagu mudanaya kufri waxaa lagu mudanaya istixqaaqi jihatulistiqaaq ha kala duwanaato laakiin oo dabaacinteedu maxaa le jiidyadu waa isla gurugayntii dhiig mar hadduu bannaanaaday isku boos baad fadhidaan wey korkaa marka laga fiiriya tashbiihu marka waxaa lagaga kaaftoomaa sifo guud iyo xoogow ishtiraa guud baa layska eegaa qasab maa ah inay fii jamiic alaxkaam ka sinaadaan xadiidkaani waa xadiid mushkila cinda ahli اlcilm nin walba meel buu ku dhuftaa nin walba meel buu ku dhuftaa aad baana loogu rafaadaa qole waxay yidhaahdeen wuxuu daahir ku yahay ninka ruux muslima oo ashahaadanaya ah dila xaqdarana ku dila inuu kaafir yahay inuu gaaloobayo ninku intuusan towxiidsanne muxuu ahaa gaal nabigu wuxuu yidhi adugun intaad dilin maxaad ahayd muslim haddii asaguna booskaadii buu tegayaa markuu tawxiidsado aduguna markaad isaga disho bacda tawxiid waxaad tegaysaa booskiisii macnuhu waa maxay asaguna waa islaamay aduguna waad gaalowday halkaasay wadaadda la mareen waana waad mooddaa inuu daahir ku yahay waxaa weeyaan waa istixqaaqa istixqaaqa wey waa maxay iyo xurmada damka laga hadlaya layskaga shabahaya wejhushab waa intaa keliya miqdaad intuusan ninka dilin dhiiggiisu macsuum buu ahaa gaalkaana dhiiggiisu waa bannaanaa markuu tawxiidsaday gaalku idan muslimuu noqon dhiiggiisu aan la ogayn in la daadsho aduguna dhiiggaada in la daadiyaa bannaananaysa waxaan ku bannaanaan bilqisaas oo muslim baa dishay qolina sidaasay yidhaahdeen way roon tahay laakiin waa fiihi nadar xaggee kaga jira nadarku miqdaad ninka ta'awul inuu ku dilay buu ka hadlay dhiiggiisa muxuu ku bannaystay laba shubo waaweynna way taallaa oo maxay tahay asalka gaalada dhiiggoodu waa inuu bannaan yahay alaslu fii dimaa'i اlkufaari wa alxilu waalibaaxatu aadamuhu dhiiggiisu laba shay buu xaaraan ku noqdaa iimaan iyo ammaan iimaan iyo islaamnimo in lagaa helo iyo inay muslimiintu nabadgeliya ammaan iyo cahdiina dhex maro gaalka haddaan cahdi la gallo oo ama heshiis la galo nabadeed na dhex maro dhiiggiisu waa macsuum mucaahad baa layhada dimi baa layhada mustahmam magacyo badan bay laakiin waan kulli waxay soo wada gelahayaanu cahdi aadamuhu dhiiggiisu wuxuu ku bicadam اliimaani aw wujuud اlkufr iimaan la'aan iyo ammaan la'aan waxaana xarima iimaan iyo ammaan haddaba marka alasl fi dimaaءi اlkufaari waa maxay kaafirkan wxuu kafaaraan kaafiraan iimaanna laga helin ammaanna aan la siinin dhiiggiisu asal waa bannaanaa idan taasaa horta asalkaasuu ka duulayaa midda labaad ninkan wuxuu tawxiidsaday oo shahaatay cinda alyasi mar hawsha intays soo xidhay lagaa reeyey seebta lagu dulqabtay baad la soo booday tawxiid allana wuxuu ihi falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana gaale iyo mushrikiin iyo fircoon iyo ciidankiisii iyo qowmu yuunisu waxoo dhanba isku soo daray waa isku baab weeye iimaanku ay ku dhawaaqeen ma anfacaya markay arkeen cadaabkayagii iyo rogidii la rogi lahaa ayaduna biijmaaci alumma waxay khusaysaa alxukm alkhrawi wey alxukm alukhrawi baa laga hadlahaya laakiin adduunka marka lagugu qabto seefta haddaad tawxiidsato seefta waa lagaa daynaya masale ijmaaciya wey aayaddu macnaha ay khusayso waa xadiidka daahirkiisao kale taageeraysa laakiin wadaaddaa waxay leeyihiin hawsha in marka aad khatar gasho xataa haddaad tawxiisa laga aqbalo waa khasaa'ista shareecada islaamka mooye ummadihii hore lagama aqbalaynin fircoonba waa laga diiday isnaa yimid ilaa qawma yuunusa lama aamanuu kashafna canhum cadaab alkhisy fi lxayaati dunya idan isnaa meeshu ku jira ummadii hore lagama yeeli jirin markay noo kala saaray dheheen nabi maxamed ummadiisii iyo ummadii hore ha la kala saaro saydun ha noqotee labadaa aayadood aliimaanu eh, labada asal aliimaanu cinda aliraari ma maqbuulba misemaya waa asal anfachaya miqdaad alaslu fi dimaai lkufaari alxilu walibaaxatuna waa asal anfacaya miqdaad ka wareegidda iyo ka guuridda labada asal laga guurina masale baxdi u baahan ta'wiilka intaa leeg ah asagoo le ninka hadduu dii lahaa eh, miqdaad dhiiggaadibaa bannaanaanaya waa qaasimatu dahrin waxay dhabarka ka jabanaysaa nimanka odhan jiray muta'awilku waa macduur ta'wiil ka xoog badan adduunka ku arki maysaa gaal aad dagaalamaysee oo muslimiin kaa lahay adiga gacanta kugoy markaas ku dulqabatay ashahaatay ninkii dila dhiiggiisu waa bannaan yahay oo xadiidka daahirkiisa ah haddaaman lagugu takfiirinin idan waxa ku baaba'aya muta'awil waa macduur ba ku baaba'aya hadduu macduur yahay qisaasna ma timaadeen inaad asaga booskiisa tagtana ma timaadeen asaguna uu booskaadi ku wareego marka xadiidku waa mushkil nin walba meelba ku dhuftaa laakiin waxay la tahay riwaaya uu axmed wariya caddaynaysa macnaha xadiidka sida hadda lafdigan daahirka waa riwaaya bilmacnaa inay tahay yaa laga yaabaa riwaayada axmed macno badan bay noo tartay nabi allow miyaan dili karaa nabi wuxuu la la ilaa an yakuuna cafwan ilaa an takuuna milahu qabla an yaquula maa qaal wayakuuna milaka qabla an tafcala maa facalta macnaha loo qaaday lala aadayba ma aha xadiidku waa maxay ruuxa shahaatay oo tawxiid la yimid ma dili kartid inaaba tahayba mooyeen asagoo kale intuusan islaamin oo muslimiinyaal laaya gaalaalaysa inaad gaalowdaba mooyeen muslim dili maysid wey macnuhu laa ma dili karti ilaa an takuuna u fiirsada cibaarada lafdiga axmed laa ilaa an takuuna milahu qabla an yaquula maa qaal wayakuuna milaka qabla an tafcala maa facalta xuna buu tilmaamayaa caadiya dhaqana waxaan waxaa la yaqaanaa muslim shahaadanaya bikhayri jurmin waxaa dila gaal baa dila gaal baa dila oo hawshaa ku degdega muslimiinna yaa dili jiray gaalo macnuu nabigu wuxuu ka hadlaya waa mamnuuc ma taaban karti allahuma inaad gaaloobayso de dhiigga bannaysanba mooye macnaha guud buu nabigu ka hadlaaya ee ma aha tafsiilkan daqiiqi ah waad kala wareegaysaan asagoona halkan uu fadhiisanhayaa adiguna halkan aad fadhiisanaysaa dhiiggaadi baa bannaanaanhaya hawshaasi riwaayada axmed kuma siinayso ishkaalkooda hadduu ay ku rafadeen bay riwaayadu meesha ka saartay ma bannaano allahuma inaad dhiigga bannaysan mooyeen waa macno bannaanka yaalla gaaladaan lagu yaqaana dhiigga islaamka inay ballaystaan adagaa kaafir ah iyo booskiisbaad ku wareegaysaa way kala duwan yihiin hebel u gacan qaadi maysid inaad waalan mooyeen macnuhu wey inaad waalan mooyeen aabbaha caayi maysid in lagu mooyeen ruux muslima dili maysid inaad calallaha dhigatayba mooyeen macnuhu maaha gaal tahay riwaayada marka saxiixaynka waxaa ka wanaagsan riwaayada axmed riwaayada axmed baa ishkaalka ka saaraysa aan iskaga tago waanu tilmaami doonaa wixii ku jira insha allah xadiidka marka waxaa ku jira haddii sida ayagu ay jumhuurtu mareen ilaa toddoba qowl baa ku jirta xadiidka ta'wiilkiisa waa lagu rafaaday nin wal meel buu ku dhuftay xaafadku intuu ku daalay bu iskaga tegay meel isagoon rajixin hebel baa yidhi hebel baa yidhi hebel baa isuulaa bu iskaga tegay lama dhaqaajin karo waxaa ku jira haddii sida jumhuurtu ay mareen la maro ana ta'wiila laa yadfacu اdama wالtawbiikh ta'wiilku in lagu canaanto dhagaha lagaa raaco weliba lagu cayo lagu cambaareeyo ma mana hor istaagi sidoo kale ta'wiilku ma qisaasta oo reebi mahayo adoo muta'awila ah lagu qisaasan waxaa kaloo ku jira aakhare xataa muطaalabada iyo dabagalka iyo daalic lagu raacan lahaa kaa reebi maayo tawiilku tawiil muxuu marka ma yanfac lam yanfac shay-an haddii daahirka xadiidka lagu socdo waxba ma tarin waa xadiid dhiigga islaamka in ummadda eh, laga celiyo oo eh, eh, laga bajiyo oo looga digaa loo daliishada xadiidku waa sax waana macno maqsuudo aad u qiimo badan laakiin calaa ra'yi ljumhuur wuxuu ku gadaal xoorayaa qolihii odhan jiray ta'wiilku waa cudurdaar fii masalati اlkufri asna waa baabi'inaya وcan أsاmaة bna زayd radي الlahu tacaalى canهuma qaala saxaabiga wuxuu yidhi bacaثnaa rasuul rasuulka ilaahay baa na diray sanadkii toddobaad ama sideed baa la isku haya duulaankan uu ka mid ahaa usaame inuu sanadkii toddobaad hijrada ahaa ama sideed baa la isku haya bacaثnaa rasul rasuulka ilaahay baa na diray ilى اlxuraqa xuraqadu sida raajixa waa jirib ka tirsan reer juhayna ka tirsan ila alxuraqati qoyska xuraqa la yidhaahdo oo min juhaynata reer juhayna ka dhashay qabaa'ilku iyo isiradu marka laga hadlay cinda alcarab waa lix qabiilo iyo shacab iyo fakhid iyo fasiilo iyo baطni iyo cashiira la yidhaahdaa qaybood wey qabiilada u sarraysa u weyn qabiila waxaa ku xiga shacab baa ku xiga wajacalnakum shucuuban wa qabaa'ila idinku markaad somaalitu shucuubtaad moodaysaa ay weyn tahay abadan qabiilka weyn cinda alcarab saa darteed marka aayadda suurat اlxujuraat waa alintiqaalu min aladna ila alaclaa weeye aw min alakhas ila alcami baa loo guurayaa qabiila ugu weyn ugu ballaadhan waxaa ku xiga shacab waxaa ku xiga waxaa la yidhahdaa akhid jirib baa inagu dhahnaa marka aan ka hadlayna inkastoo fakidkoodu naga sarreeyo waxaa ku xiga fasiila la yidhaahdaa waxaa ku xiga batni raas cashiro qoys baa u dambeeya toddobada lixdaa qaybood weeye haddaba marka alxuraqa waa maxay waa fakid ama waa baطni ama waa cashiro min juhayna juhayna weyn juhayna qabiilka ama talag waa sida raajixa wadaad waxay xuraqadu waa makaan iyo boosay qoyskan reer juhana degi jireen wey waa ismu baladin wa makaan xuraqadu niman baa odhanaya laakiin asawaab alxuraqa waa batnun wa fakhidun min juhayna waa jirib ama raas ka tirsan reer juhayn cuqbat bn camir aljuhani saxaaba badan ka dhashood garanaysaan cabdullahi bn unays aljuhani saxaaba badan oo marka ansaar xulafala ahaabaa qoyska ka soo jeeday iyagoo madax bannaanna way jireenoon cidna aan dhaqanku ahay wuxuu idhi saxaabigu alqawma gaaladii baan ku waabariisannay fasabaxnaa alqawm hiraabtii baan gallay wey bidha aroortii bidha salaaddii baan ku dhardhaarray calaa miyaahihim ayagoo biyahoodii jooga geelio cabbahayo xoolihii iyagoo marka biyo joog ah ayaan dul fadhiisannay calaa miyaahim ceelashii biyahay joogeen baan ku weeraray wey wa laxiqtu ana anugu waxaan ka daba togon haleelay haddaan e, usaamo ahay iyo wa rajulu min alansaari nin ansaareed ninka asagaa lama sheegin magaciisii rajulan nin baannu ka daba tagnay minhum min alxuraqa ka tirsan qoyska xuraqee reer juhaynaa ka dhashay mirdaas ibnu camrin alfadaki baa la yidhaahdaa waa la sheegay mirdaas ibnu nahiig alsdi baa la yidhaahdaa cafwan alfazaari baa la yidhahdana waa la sheegay wa fiihi ma nadar riwaayaadka macnaha tilmaamaya qiso kale ku yimaadeen oo ninkaa magaca dhabaya wuxuu idhi saxaabiga falamaa qashaynaahu ninkii markaan daboolon hadhaynay yacni markaan ku kankeenon la soo gaadhnay oo seeftaanay hooska annagu u qabtay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waa towxiidsaday fa kafa canhu lansaariyu ansaariga baa ka joogsaday buuhi ninkii maku ashahaatay ansaariga waa istaagay wa acantuhu anugu waan wareemay buui waan tumaatiyey birumxi warankaygi xataa qataltu ilaaan dilay buui anu laakiin geesaan u dhiga haddaan usaamahay nin yar buu ahaa nabigu markuu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu jiray da'da ugu badan la sheegay siddeed buu jiray cinda wafaati rasuul calayhi siddeed iyo toban dagaalkana wuxuu dhacay sanadkii toddobaad ka soo qaad imise jir markaa u ahaa usaama jir wey waa nin yar jirkiinu hadda masaasad buu wataa masaasad xafaayad baa u xidhan waddooyinkaa la marin gacantaa la haya haweenkii baa ku rafaadsan duqaydii baa nafta kaga baxday macalliintii baa imtixaan saaran yahay marka waa laba kaleba ninkaas jirka markuu nabigu dhimanaya ciidan dhan oo abubakar iyo cumar ku jiraanba hogaaminayo oo falastiin ku duulay reer rom waa jir inigoo tin baad leeda carruur ba idin yihiin hareeraad ka waardenaysaan waa la kala tegay waطacantu anugu waan tumato waan wareemay buu i birumxi warankaygii baan ku muday ninka xataa qataltu ilaa aan dilay falama qadimna markaan madiina soo gallay madiina markaan nimid nabigu u nimid balaqa dalika arrinkii aan sameeyey oo waxaa gaadhay wuxuu gaadhay annabiy nabigu gaadhay aleh isalaat wasalaam faqaala lii suuban wuxuu igu yidhi yaa usaama waa wiilkiis isagaa soo korsaday waa min aali beyti rasuulilahi usaama waa dadku ninku u jeclaa marka dhanka kale la fiiriyo agga la fiiriyo caruurtii reer bani haashimoo dhan ka jeclaa asaga usaame waad garanaysaan wuxuu ku dhacay kii u faanay cabdullahi bin zubayr soo garan mayse maalintu nabiga aan ka hor tagnay nagoo yar usaamuu xambaaray caguu saartay wuxuu kaloo qaaday hebel cabdullahi bin jacfar buu adigana uu kaa tegey howlo badan baa usaama marka nabiga aad ugu duceeyey markuu dhimanayo ruuxuu u duceeyey keligii baa ka jira nabigu xaabeebto xanuunka intuu kala gooy hadli karin baan soo salaamay buu aroortii uu nafbaxay aroortii ka horraysay markaasuu nabigu intuu gacanta kor u taagu madaxa iga saarahayay buu igu soo foorarinayay fa caraftu annahu yadcuu lii nabigu inuu i baan gartay buuhi marka ninkaa wey nin da'diisa oo nabigu xil intaa leeg u dhiiba lama hayo fi taariikh isaga dadiisa ah oo xilki loo dhiibay ninuu dhiibay lama hayo ninku nin barakaysan buu ahaa yaa usaama aqataltahum miyaa dishay ninkii ree xuraqe ree juhayno bacdamaa qaala laa allah intuu tawxiisday kadib miyaad ninkii wareentay qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wuxuu idhi inamaa ninku wuxuu aha nabi allow mid magan galaya tawxiidkii dhab kama ahayn waana baaba'shay ninku siduu dadka u rafaadiye riwaayadda xadiid kalaa sheegi doona ninku nin muslimiinba hebel buu hebel buu hebel buu dilay markaan ilaahay ii jabiyeen dili lahaa ayuu tawxiid iga horkeenay buur wuuna ku gabanhaya dhab kama ahayn muxuu deliishanayaa saxaabigu qaraa'in qaraa'in ulmaqaam haddaabaad waranka igu tumaatinaysay oo muslimiinta kala gaabinaysay markaan bogga kaaga fadhiisay hidaayadan kugu soo degta maxay ahayd iimaankan laguu soo dure dafta ma aha waa maxay haddaan innagu xaaladda qiimayno waa maxay oon xukumka ilaahay u kaadinno waa siduu usaame sheegayo waa siduu umaame sheegayo laakiin usaame waxaa ka hoos baxday la yidhaahdo shareecadu waxay wax ku dhistaa shayga la koobi karo ee la dabdin karo ee la ururin karo ee daahirkee shaacaya waxyaabaha khaaska ah ama nawaadirta ah cafwan waxaan u jeeda waxyaabaha khafiyaadkae qarsoon een la dabdin karin la ururinka wa laguma dhiso idan waa in baabka la soo xidho haddii uu nabigu odhan lahaa ninkii tawxiidsadaa ee la ogaadaa inay dhab tahay waa muslim ninka aan tawxiidsadaa ee la ogaan waayo ma dhabbay ka tahay waa beena waa gaale ha dilo waxa mayda dhaqanaateen ninkii aan ku kala goyn maxaa anaa oga been bay ka ahayd waxaa artaa hadda reebel baad u dilaysaa dakana idinka dhexeeya aabbaha buu dilay hadda ka hor saqiir gawrac idinka dhexeeya iyo muladoox waa laysbaabi'in lahaa baa la gaaraha kale faa'iidaysani waa laysmidi raacin baashoo dhan baa khrimi lahayd dabdi wa min maqaasid الshariica wa khasaa'isiha التxdiid والضبط للأحكاam waa in wax la uro idan maxaan ku ururin karaa in la yidhaahdo u kaadiya nin walba wuxuu ku hadlo ha loo tixgeliyo hoostu wa ka qarsanhay anaa ogaayo farbaa u laabnaydiyo howlaa inaga daay sidiibu marka saxaabigu yidhi faqaala subaan wuxuu iska daa warkaasi aqataltahu bacda ma qaala laa ilaah ma dishay ninkii intuu tawxiisaday kadib famaa zaala nabigu muusan ka hadalkii inuu wado yukariruha weedha inuu ugu celcelinayo fama zaala rasuul ala yukariruha kelimadaas aqataltahu bacda ma qaala laa ilaha illa calayaan igu celcelinayo weliba igu dhaga hadlahayo xataa tamanaytu ilaa aan doonay buuhi oon tamaniyey oon jeclaystay annii lam akun aslamtu qabla dalika اlyowm maalinkaa ka horba inaana islaamin ilaa aan tamaniyey ayuu nabigu icananhaya buuhi dhagha iga raacay oo kelimada uu dayn waayo aqataltu bacda ma qaala laa ilaha illah xataa tamanaytu ilaa aan ku shallaytooday buu idhi oon tamaniya amaan jeclaystay annii lam akun aslamtu inaanan islaami lahayn qabla dalika maalinkaa ka hor waxaanshuu maanta inaad islaantaaba shuu kuu fiicnaan lahayd ood xalakadhalay ka noqoto dembiga aad shalay gashay iyo ninka aad dishay shalay muttafaqun calayh wfii riwaayatin faqaala rasul sal l slam aqaala laa ilaaha ila allah waqataltahu ninkuma laa ilaaha ila allah buu yidhi oo haddana waa dishay qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waxaan idhi inamaa qaalahaa khawfan min asilaax inamaa qaalahaa weedha wuxuu u yidhi kelimada khawfan baqidu ka baqayo min asilaaxi hubka iyo warankan la ordayabaa yaa cabsiyey islaamnimihii wanaag kama ahay qaala subanu wuxuu idhi afalaa shaqaqta can qalbii xataa taclama aqaalaha am laa afalaa shaqaqta can qalbihi maxaad qalbigiisa u dilaacin weyday qalbigiisa maxaad u dilaacin weyday wadnihiisa maxaad u baari weydaa layidhi xataa taclama ilaad ogaata aqaalaha aqaalaha shaacira waxay dhaheen say kalaamu nafsi u sugaan aqaalaha qalbigaa loo celinaya wala dhex meehe waxaa ruuxa loo celinayaa qaa'ilku waa ruuxi wfiihi ibaat kalaaf nafsi raddan cala mucsilay la soo istaageen waxba kama jira warka afalaa ninka laga hadlaaye dilkiisa lasu haysto waa kuma ruux mukalafaa laisku hayaa afalaa shaqaqta maxaad u dilaacin weyda can qalbihi wadnihiisa xataa taclama inaad ogaato eh, saad u ogaato aqaalahaa weedha ma yidhi ninkaani sidqa mu yidhi amla ma wuxuu u yidhi cafan aqaalahaa khawfa min asilaax ma wuxuu u yidhi baqid uu ka baqay seefta iyo waranka amla mise dhabbayba ka ahayd idan waa tacliiqu shay bilmustaxiil nabi all waa sidii saxaaba kado riwaayada kale nabi allo manaa xataa ad qalbiga haddaan dillaacasho cad hiliba weeye muxuu ii sheegay qalbigiisu dabkaa la saarto waa la cunaa wadnahane haddaba haddaadan wadnihiisa wax ka ogaan karin carabkiisa maxaad u qaban weyda buu nabiga sal slam qalbigiisana maadan jeexin wax maadan ka ogaanin wuxuu ku hadlayna maadan tixgelinin haddii famaa zaala yukariruha nabigu inuu celcelinay weedhaasi muusan ka zuuli ma daynin wey calaya dushay igu celcelinayo xataa tamanaytu anii aslamtu ilaa aan jeclaystay inaan islaamo yowmaidin maalinka asaga alxuraqatu bidami lxaai lmumala xada la goday oo la kordhabo cafwan xada dhibcna lahayn oo la godaan dhaho wa fatxi ra radana la kordhabo xuraqa la yidhaahdo batnu waa jirib ama waa raas min juhaynata qabiilka wa qowluu uu yidhi saxaabigu mutacawidanna uu yidhina inamaa kaana mutacawidan wuxuu ka wadaa ay muctasiman wuxuu magangelayoo cuskanaya biha bilkelima weedhii tawxiidka ahayd min alqatli dilka ayuuna ka magangelayay laa muctaqidan laha muusan aaminsanayn laa muctaqidan laha kelimuu aaminsan yah oo macnaheeda uu rumaysan yaha ma ahayne wuu ku baqanaya nabi allow intii hadda laydiin soo sheegay umbaa xadiidkii hore ku jirtay baa kana ku jirta sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa saar lmasuul wuxuu soo guuriy wakadalika aljuwayni fi lkhiyaai ku soo guuriya wاlghazali fi taxsiin اlma'aakhid iyo kayrkoodba ay soo guuriyaan ruuxu gaalka xarbiga ah seeftoo lagu dul hayo hadduu tawxiidsado biijmaaci اlmuslimiin seefta waa laga daynaya waxaana loo xukumay inuu muslim yahay asagoon soo qabano inoo xidhan oon rabna inaan weydaysanno hadduu tawxiidsadana waa islaamay asagoon xabadba lagu bilaaban hadduu islaama ka basi fiican seefta dusheeda hadduu ku islaamo isagoo geed ku xidhan haduu islaamo kulli waxaa weeye dhiggiisa waa macsuum iyo maalkiisii waxaa weeye waxaa loo xukumay inuu muslim yahay asalka asagaa ayuu sayidina usaame ku khaldamay maxaa loogu cudur daaray marka waayaay addagoor ah, baan idinsh waxaa loogu daaray masale ay qolya xadiidka ka hadla inta badan ay gara maraan baa jirta masaa'ilka samciyaadka la yidhaahdo ee akhbaaru shaaric lagu ogaado iyo axkaamtiisa lagu ogaado een caqliga iyo fitra iyo daruur aan lagu ogaan karin nadariyaadkoodu marbuu daruuri isu bedelaa mararka qaarkood daruuriyaadku marbuu nadari noqdaa bixasabi kolo masalo ay faaftay iyo adilada ku timid ogaanshaheeda iyo ogaan la'aanteeda beledkaad ku nooshahay meeshaad ku dhalatay islaamkaada horrayntiisa iyo cusboonayntiisa cusub yahay howlahaasay ku xidhan tahay hadda idinku waxaad leedihiin ruuxa gaalka ee tawxiidsada cinda rafci sayfi calayhi in seefta laga joojinayo oo dhiiggiisu uu yahay oo uusan bannaanayn waa mas'alatun macluumatun min addiini bidaruura qad tawaatarat fiiha alahbaar baad odhanaysaa laakiin xaadiثadu markay dhacaysay lam tatawaatar fiiha alahbaar wainaad fahantaan lam tatawaatar fiiha alahbaar masala naqliya samciya nadariya cilliguu saxaabigu falka samaynayo idan masaa'ilka naqliga ee khabariga ee shaaricun laga ogaado addoonka aan weli aysoo u caddaanin ogaanin waa loogu cudurdaaraa jahliga jahligaasna gaalnimo ma celinhayee manaadkii baan asaxayninoo manaadkii iyo sababka lagu takfiirin lahaa baan imanin oo ahaa masaa'ilka samciyaadka ruux waxaa lagu takfiiriyaa aljaxdu wاltakdiibu wاlraddu liakhbaari الshaaric wالnusuus jaahil buu ka noqday gaalnimo ma aha aljahlu fi samciyaati laysa kufran addoon baa soo islaamay waa dhoweyd tawxiidkii baa loo qabtay weligiisa muuse maqal salaado inay waajibta maxaad leedihiin ma waxaad leedihiin gaalnimou ku dhacaaye waxaa loogu cudur daaray inuu xadiidu cahdin bilislaam yahay mise waxaad leedihiin lama helin lam yakfur baan leenahay limaada liأnnahu lam yajxad walam yunkir wujuub الsalاة wainamaa jahila wujuub الsalاة labada hadday iskaga khaldanto weligiin idin toosi maysa bahasho jufaad ba iskaga khaldantay zanaadiqada carabeed ba iskaga khaldantay mushrikiinta soomaaliyeed ba iskaga khaldantay khawaarij ba iskaga khaldantay jufaadda islii dhooban ee masaajidda ka dinahaya iskaga khaldantay iska ilaaliya hawsha aad uga fiirsada kufrigu marna waa jahdi iyo takdiib waxaad tidhi matal ma og inuu soonku waajib yahay ma ogi baan ku ninka maxaad waa jaahil nin wuxuu ihi waajib maaha imana saaro maxaad waa jaaxid ma kala yimidsan kala hebel baa warkaas sheegaye talow ma runbuu sheemsu been buu sheegayaa allah nagu og baa garan mahayo ninka maxaad ma mukaiba lilkhabar mise waa jaahil jaahil lisidqihi wa kadibi buu jaahil ka yahay ninna wuxuu yidhi hebel baa sheegaa beenaa la dheh warkiis waxba kama jiraan ninka maxaad leedahay waa mukadib ilaahay baa sidaa ay sidaa yidhi diiday buu ninka maxaad leedihi waa raadun likhabari shaarici jaaxidun lah ma yahay mise maaha ma ilahay ba waajib yeelay garan mahayuu ku yidhi bal culummada aan u xog bagsado bal culummada aan ka war doono ninka maxaad leedihi ha isku khaldina jaahiliya jaaxid idinku geesa waaweyn kadibna hadhow waxaanaan aqbali karaa ila imanina warka inaad fahanteen bay ila tahay masalada ah samciyaadku iyo khabariyaadku way isbedeli karaan oo iyagoo maanta daruuriyaad ah ay boqol sano hadda kadib isu bedeli karaan nadariyaad maxaa yaraanaya cilmigeedii iyo aqoonteedii dadka yaqaanay baa yaraanaya ilaa la helo qolyo odhanaya muslimiin baan maxaa muslimiin ku tihiin adraknaa aabbaa'ana wahum yaquuluuna laa ilaaha ila allah laa yacrifuuna ma salaatun walaa zakaatun walaa sadaaqatun walaa xaj xadiidka xudud baad garanaysaan maxaa isbedelay ummaddii ka warqabtay salaadda wujuubkeeda iyo soonka iyo zakada iyo xajka sharaacida yaqaano dhan baa dhammaatay diinta waxaa kaga soo hadhay hal qodob oo ah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululah waliba maxay markaa iyadaa xilligaa jooga muslimiin wey xilligaa ayada leesh masaa'ilkan ay ka jaahilka yihiinee soo gaadhi waaye hee waa samciyaad khabariyaad dadkii yaqaana inay tahay diinta ka tirsan tahay waa leedeen waxay la mid yihiin kuwa hadda islaamka soo galay oo aan war u haynin salaad iyo soon oo tawxiidka maanta aan u qabannay kaa aakhiru zamaanka imanaya iyo odayga mukaambe yidhi islaamka diinkan soo galay tawxiidka u qabateen la soconi maxay ku kala duwan yihin mid walba waxaan soo gaadhin waa khabar maafish miyaynu isfahan samciyaadka yaan laydinku dagin masalat alkhabariyaat fahma saxaabigu hadda hawshu markay qabsanaysay yaa idiin sheegay inay gaalku haddii seefta marka lagu qabto uu tuxisada dhiiggiisa uu xaaraan yahay inay macluumin din bidaruura fii cahdi ahayd ii keena ma keeni kartaan dad indhaha ataa biyaha ka keentaan marka gaalnimo ku dhacay waa loo cudur daaray waa sheeka baraley miyaad fahanteen warkaa isaga macluum min adiini bidaruura bannaystay iyo ta'wiilku waa cudurdaar nin gaalnimo ku dhacay xadiidku shuqulku ma laha laakiin inaad fahantaa ka horaysa sheedan cawlem wuxuu yidhi ardayga intuu minhaajka baray yuu orod waad aflaxday orod buu wax barataybu laakiin caqligaad ku agaasimi lahayd xaggeen kaaga keeni buui inuu minhaajka fahmay buu ogyahay laakiin uu yahay lagaroone lagaroone marka inaad diintu faham bay kaaga baahantay indha caddayn ma aha indha caddayn ma aha وcan jund bn cabdالlaahi اlbajli xalay markaan soo maray saxaabigu waa bajli ma aha jund bn cabdالlaahi alsdi inuu xalay yahay saxaabigii horeen soo maray yaan u qaatay inaad saxaabiga waranay man sala salaata subxi fahu fii dimat الlah iyo saxaabigan waa isku mid waa bajli saxaabigii kale aha jund bn cabdالlaahi ibn اlأkhram alsdi اlghaamidi baan ku khalday xalay saxaabiga hore kanba waa bajliyiin jariir bay ku qoysyahay can jubni cabdilaahi اlbajali ana rasul sal sm bacaa nabigu wuxuu diray bacan ciidan buu diray min almuslimiina muslimiinta ka mida ilaa qowmin qolyuu u diray min almushrikiina gaalada ka mida wa annahum iltaqow waa kulmeen muslimiintii gaaladii baa ishelay fakaana rajulu min almushrikiin nin mushrikiinta ka tirsan wuxuu ahaa idaa shaaa markuu doono an yaqsida inuu u qasto ilaa rajulin min almuslimiina muslimiinta kamida oo dagaalamaya qasadan lahu ay qasada ilahi waa u qasti jiray faqatala waana didi jiray nin shiishyahana oo dagaalyahanoo gaala ah ayaa gaalada la socday muslimiinta kolba nin ka dhaqaaqahayuu fiirinaya xaggiisuu aadahaya wuu tooganaya wuu dilayay ninkaa muslimiinta dhib badan u geystay usaama marka ninka u soo baxay ila nin yaru ku anfacahayaa wa ana rajulan min almuslimiin nin muslimiinta ka asada wuxuu eegtay aflatahu degnaantiisa ninka meeshuu ka degan yahay buu eegtay ila markuu soo jeedo uu tooganayo haddaad ka hor tagto madaxa taagto aduu tooganaya isagoo xagga fiiriyey yuu soo dabamaray waa sidaa dee wa anna rajula min almuslimiin muslimiinta ka mida qasada wuxuu eegtay khaflatahu degnaantiisa xilligu xoogu il duufo ee meelo fiiriyo ayuu fiirsado markaasuu ka gaadhsiiyey wa kunnaa waxaanu ahayn jundub haddaan ahay waxaanu ku sheekaysan jir saxaabana cafwan annahu usaamatu bnu zayd inuu usaama bnu zayd ninkaa ahaa ninka gaaday ee gaalka naga qabtay wuu islaami doonaaye inuu usaama ahaa ku sheekaysan jirray waa isla qisadii sida raajixa ah, ee tafsiil maa xadiidkan ku jira aan kii hore ku jirin falama rafaca calayhi sayfa falama rafaca usaamatu usaama markuu kor u qaada weeye calayhi cala asayfa seedku ku dulqabto aadishid uu yidhi qaala ninkii gaalka wuxuu ihi laa ilaaha illa allah wuu towxiidsaday faqatalahu gacan la qaaday baa la celin karaa waa raaciyey fa jaaa albashiiru bishaarayihii baa yimid ninkii bishaarada wada marka ciidan duulo oo meel la tago waxaa ka soo hormari jiray intaan ciidanku soo gaadhin magaalada fajaءa اlbashiiru waxaa yimid bishaareeyihii khabar khayraad ninka wadaa laydhaha war khayraad ilaa rasuuli lahi rasuulki ilaahay ninka mid shar wada nadiir baa leedaha annadiir marka la kala qaadahayo wey fajaءa albashiiru bishaareeyihi baa yimid ilaa rasul lahi buu u yimid fasa'alahu nabigaa weydiiyey wa ahbara waana u warramay maxaa dhacay maxaa idin qabsaday qisadii buu u sheegay marka saxaabigu nabiga fasaalu nabigaa weydiiyey ninkii bashiirka cafun wa ahbaru nabigu u warramay ninkii bashiirka ahaa xataa ahbarahu ilaa u sheegay bashaarihii u sheegay suubanaha khabara arajuli ninkii warkiisii gaalka markii hore intuusan towxiidsanin kayfa sanaca siduu sameeyey ama khabara arajuli oo usaamo ah usaamo wuxuu sameeyey fadacaahu nabigaa u yeedhay usaame riwaayaddan baana caddaynaysa dee inuu usaamo ninka rajulka la sheegayo fasaalo waa weydiye war hawshaasaa la ii sheegaye hawshaa ka jira faqaala usaam wuxuu yidhi fii su'aalihi lima qatalta maxaad u ya rasul rasuulka ilaahayow awjaca fi lmuslimiin muslimiintu ninku naafiyo xanuujiyey waana xanuujiye ninku nabar buu noo geystay awjaca fi lmuslimiin wa qatala wuxuuna dilay fulaanan wasamaa lahu nabigu wuxuu u magac dhabay usaame nafaran jamaaca muslimiinta ka mido saxaabuu ninkuu laayey wa innii anugu haddaan usaamo ahay xamaltu calayhi waan ku xambaaro yacni waan gaaday weeye xamaltu calayhi weerar baan ku qaaday waan weeraray falammaa ra'a sayfa seeftay ku dultaagan markuu arkay qaala wuxuu laa ilaaha ila allah waxaad soo marteen xadiidkii usaama inuu waran ku tumaatiyey xadiidkan wuxuu sheegayaa inuu seef ku dulqabtay culmadu waxay lein waxaa lagu jamcinayaa seeftu u qaaday wuu iska difaacay kadibna waranku ku dhuftay waranku ku dilay waana waranka markay hawshu seeftu kuu shaqayn wada lagu dagaalamaa labada aalaba wuu isticmaalay w wuxuu ku dilay wuxuu ahaa waranka falamaa ra'a sayfahu marka waa maxay markuu arkay aaladii wax lagu dili oo warankii ama seeftii ah qaala ilaha illa allah qaala rasul la sl lay slm rasulku wuxu uhi aqataltu haddaba ma disho waa yahay markuu ashaata kadib miyaa dishay qaala wuxu uhi saxaabi nacam haa waan dilay buu ninki qaala subuxu fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama fakayfa tasnacu maxaad ku samayn doontaa bilaa ilaaha ila allah kelima tawxiid markay kula dooda aakharo maxaad samayn doontaa ida jaءat markay timaaddo yowma alqiyaamati maalinka aakharo tujaadilu can saaxibiha iyadoo difaacaysa ninkii ku dhawaaqay adigana ku dacwaynaysa ku ashtakaynysa waa hawl culus nabigu ku celceliyey qaala wuxuu idhi yaa rasuul la sl rasuulka ilaah istakfir lii ilaahay dembidhaaf ii weydii qaala subnuxu wakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaءat ywma alqiyaama nabigu canaantii sidii iska watay dembidhaaf rabbi ii weydiida usaama ooma bixinba fajacala subanu wuxuu gudagalay laa yaziidu inuusan ka kordhinaynin calaa an yaquula inuu yidhaahdo kayfa tasnacu maxaad ku samayn doontaa bilaa ilaaha ila allah kelimada tawxiidka ah idaa jaaad yowma alqiyaama rawaahu muslim maalin qiyaama way iman wayna kula doodi doontahay diyaarso doodaadi abushekh kitaabkiisii la odhan jiray fii cawaali ahar buu wariyaa iyo xadiid in laga tobad aqbalay saydrm ha noqoto waxaa weye nabigu hawsha ooma bixin laakiin wuxuu inoo sheegay kelima tawxiid weynankeeda iyo cadamadeeda sheegay nafs alqadiyada horubaa meesha ku jirta wax gaalnimo oo ku dhacay usaama bnu zayd ma jirto ta'wiilkiisuna aad buu u badan yahay waa maxay kow masaladu xilliga ayadaa ma ahayn macluum min addiini bidaruura oo ah goorma gaal bannaankaa jooga oo ashahaatay warkiisu waa caddaa oo midda ayada way noqon kartay macluum min adin bidaruura laakiin gaal xabaddu markii lagu qabto waranka loo qaaday ashahaatay inaan la dili karin inay macluum min adini bidaruura ahayd usaame iyo dadka lamidana ay soo gaadhay daliil baa laydinka baahanya taa waa qodob qodobka labaad tawiilkiisu waa maxay labadii qodob ka duulaya alasu fi dima alkufaari alxilu waalibaaxa asalkiiba ka duwan ninkan dhiiggiisu waa ii bannaana asalkiisi in laga guuro asalka oo loo guuro dhiiggiisu inuu xaaraan yahay waxay u baahan tahay daliil adiladu xataa hadday ahayd adilo uu og yahay takhsiis buu iska dhaadhiciyey saxaabigoo ah mahalkan marka la marayo waa la dili karaa hadday bannaanka ku ashaataan ha laakiin marka muslimiinta la xawiyaan oo dhib u geystaan oo ilaahay noo jabiyo oon seeftu dul saaro acda laga dhegaysan maayo iska dhaadhiciyey falamaa ra'w falam yakun yanfacum iimaanuhum lama raw basra oo kale wey marka masale daqiiqa wey inaad ku degdegto gaalnimo iyo qisaas baa waajib ahayd asalkeedii oo kanay ahayd oo diya ahayd oo kafaara waajibta laakiin waxaa ka rafciyey ta'wiilka horta waxaa ka horaysa sug asalka masalada noocan oo kalea xilliga ayadaa in la waajib yeelay qisaasta in la waajib yeelay diyada iyo kafaara daliil uma heli kartid ila waa xukm tashriici ah xilliga uu saama dilayo in alqisaas iyo alkafaara wadiya ay ahayd mashruuca daliil baa laga inaad keento lagaaga baahan yahay qodqod iyo hawlo unbaad ku rafaaday waxba ad isku xidha laakiin ama ha laguu ama ha lagaa waa masalatu baxin masalada waa masala samciya noqon karta nadariya fii cahdihi ama tawiilka meesha ku jiro alaslu fii dima kufaar iyo midda ah ayaa wax badan anfacay waxaad wadanba ku sheega maslo waa maxay nabigu wuxuu ogal leeyahay kelima tawxiid waa in la cusleeyo la layska ilaaliyo aan lagu degdegin waa tii ku kaliftay sayidina usaama bnu zayd dagaalihii dhexmaray saxaabada sifiin jamal wixoo dhan wuu ka hadhay wuxuu ku dhaartay inuusan ruux muslima oo dambe uusan qoriyi xabad u qaadayn iyo ninkii la jiray sacad ibn waqaas azuhri yaa ku daydo oo yidhi marka la yidhaha kaale ii hili cali baa ku yidhi oo reeshaan baa u yeedhay wuxuu yidhi anugu muslimiin weerar ku qaadi maayo ilaa xataa yuqaatila usaama usaama ibnu zayd hadduu idin dagaalka la galo anna waa idin raaci buu dhihi jiray usaamuu fiirsan jiray ila waa ninkay hawsha qabsatay nabiguna uu la dagaalamay marka intaanan cashir ka bixin aan idiin khulaaseeya masalada laba kooxood nimanuu dabagelisku u baxay iyo qolyo baydu u go'day baa meeshan ka jira aad iskaga ilaaliya ruuxa hadduu marba marba a shahaato oo shahaateen uu ku dhawaaqo he waa laba xaala midkood un waa laba xaala midkood waa markaynu ka hadlayna gaalnimadiisa ka hadlayn iyo islaamnimadiisa hadaan rabno inaan faahfaahinaa saddex baynu ka dhigaynaa ruuxaadan islaannimo iyo gaalnimo aadan ku ogayn hadda ka hor inuu gaalahaana ma ogid inuu hadda ka hor muslimaana ma ogid laakiin adigu waxaa hadda kaaga muuqda markaad la kulantaed aragtahee islaannimo waa shahadanayaa waa tawxiidsanaya wuu soomayaa wuu salaadaya shacaa'irta iyo calaamaatulislaam baa ka muuqda waana tawxiidsanaya gaalnimo horena kuma ogid mid u qarsoonna kuma ogid islaamnimo horood ku taqaanina ma jirto ninkaasi waa maslaةu ijmaac in islaamnimo loo xukumayo walaa khilaafa fii dalika waman khaalafa faqad kafar iska ogaada hawsha ayadaa waa meeshay khawaarij ku dhumeen qolyahan takfiiriinta dhan ay ku fasahaadeen bayda oo go'day wey masaa'ilan islaam layskuma khaldo ninkaadan islaam hore iyo gaalnimo hore midna aadan ku ogayn haddana inoo muujita islaamnimo iyo calaamaat اlislaam in islaamnimo loo xukumayo waa masalatu ijmac lam yakhtalif fi dalika inaani min almuslimiin khilaafka xanafiyada la soo guuriyo ee ibnu mundur uu sheegay masalo kalood fahmi weydeen bay ku saabsan tahay ilaahay baa fahanka ka sii qaadaya tusaale gaban idin siiyo hoteelba waxaad ou gashay adoo xisbaah wadaad iyo islaam wada jiifa ma taqaanid war maxaad ahaydeen waa xaaskaygii buuri ayadna waxay tidhi waa ninkaygi maxaad leedahay waad iskaga dhaqaaqi ma qodqodaysid shahaatu nikaxa keena idabdarro wey yaa kaaga maqraatay inay naagtaadi tahay xaaskaada beenaala tahay yaa kuu dirsa adiga hawsha adiga looma lannu horaanna maad oga inay isqabeen inaysan isqabinna ma ogid laakiin maxay kuu sheegteen inay isqabaan asagii baa sheegtay islaantiina way u sadiqday maxaad u xukumaysaa daahiran inay isqabaan waad iskaga tegi xisba meesha ma geli karto warka miyaad fahanteen waa gaalka ninka kuu yimid ama alla kulantay islaamnimo horan aada ku ogayn gaalnimo horan aada ku yidhi muslim baana salaadana kula tukan maxaad samayn waa muslim baad leedahay saa u fahma man yujxalu xaaluhu kufran wa iimaanan saabiqan aan lagu ogayn ee islaam kuu muujista waxaad xukumaysaa bilijmaac islaamnimo ninkidiidana waa gaal muslim ma aha waman ankara faqad kafar waa idiin sheegay hawsha idinka hoos bixin taa ma fahanteen waayahay adoo meel fadhiyaa islaan iyo nin iswata kuu yimaadeen waxay dhaheen isma qabne laba ajnabi baan kala nahaye inaa isku kay meherisaan rabnaa ka warrama hadda maxaad ogaatay inaysan isqabin markaa maxaad ka dalbi shuruud weligaada u yeedh makhraatiyaal ii yeedha ii keena meherkii waaka alaabba shuruud baad raadin aadan u raadin jirin kuwii ayagoo wada jiifa ku yidhi waan ايش الفارق ibtidaaga shayga iyo in laguu sheego inuu sii jiro wuu kala duwan yahay kala fahma qolyahan waxay dhn waxaan rabnaa inaan curinoon bilowno guur kuwana maxay ku dhaheen waan isqabnaa waa laba kale masalo inta hadday kuu kala bixi weyda aday kuu taallaa masaladaa waad qaybta labaad waa maxay waa nimaad gaalnimo ku ogayd ilaahay khayrkii inuu caabadaad ogayd muslimiintu la dagaalamayey alluu ku kufriyey markaasuu ashahaatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadun rasuululahi buu yidhi waa macluumu اlkufri saabiqan axdaa alislaama fii ma bacd waa kufri saabiqoo la yaqaanay oo uu ku soo darriyey may fahamtee warka asaga midkaa weeye midkai xanafi muranka ka keeneen khuraasanaynta shaaficiyana ay baxdi geliyeen ay leeyihiin aan fiirinno hadduu yuhuudi yahay aaminsan in rasuulku uu qolokhaas ku yahay ama ciisawi yahay tafsiil islaamkiisa la aqbali maayo xataa yabra'a min kulli diinin yukhaalifu diin اlislaam shuruuddaas waxay gashaa iyo khilaafka wuxuu galaa man culima kufruhu saabiqan uma aslama uma ahara shahaadatayn labadaa kala fahma meesha khilaafka xanafiya u galo waa halkan meesha hore ma aha khilaafka xanafiyihii shaaficida bukhaameeshaeeg waa khilaaf daciifa bal axmed wuxuu hi waa bidcu yidhi kitaab axmed markii la weydiya hawsha ayadaa alsaxaabatu wاtaabicun iskumayn khilaafin buu ruux walbo muujista shahaadateynka in islam loo xukumo haddaan khilaafka dambe ictibaarino isxaaq bnu raawiyo saxiibkii baa ictibaariyey masalada khilaafiyadaa iyo midda mujmacadaa ah, yaysa iskaga kaa darmanin wadaadow miyaanan kuu kala saarin warka miyaad fahanteen soo hadhay tii saddexaad waa ruux islaamnimo aad ku ogda gaalnimo muujista ka warrama islaannimaad ku ogayd gaalnimo muujista haddana islaannimo muujista islaam buu ahaa gaalnimu muujistay haddana islaam buu muujistay waa towbatu zandiiq masalada loo yaqaano kaana musliman uma ulic calaa kufrihi uma adhara الtawbata wاrujuuc can الzandaqa taana waa khilaafiyo masaladana waa masale khilaaf laba masaloo khilaaf ku jiro iyo iyo masale mujmaca mid afraad oon diinta islaamka shuqul ku lahayn baa jirta oy la yimaadeen nimankan u aqaano jufaada nin islaamnimo muujisan jiroo gaalnimo muujistay baa islaam loo xukumi diin islaam ma aha wax muslimiinta ka midoo qabana ma jiro oo dadka muslimiintan u aqaanaad la soco islaam baa lagu ogaa gaalnimo kufri akbaruu sameeyey oo falkii baa ka sugan kufriga ahaa oo wuxuu sameeyey waa kufri akbar aad leedahay haddana koofiya islaam baa lagu camcaminayaa wax sii jirta oo wax sii jirtay ma aha daa'ifo muslimiinta ka midoo qabtana laljahmiya walaaljaaxidiya axad qaba ma jiro ahluqiblu waxay ku ijmaaceen ninkii islaam sheeganaya gaalnimo muujista waxaa loo xukumayaa fi dunya inuu kaafir yahay khilaafku wuxuu ku jira cinda ahlbidac xukumka ukhrawiga ah laakiin adduunka in gaalnimo loo xukumi waa laisku waafaqsan yahay kutubulmaqaalaad akhriya iska daaya waxyaabahan mucasiriin qorayn hadda kor annaga lugooyeen ku baaba'anay ha ku lugoyna kutubulmaqaalaad akhriya kutubu tawaa'if akhriya lama soo helaya xataa humaamtun ashras alkaafir allaciin cinda ahli اlcilm wa tilmidhu اljaaxid ma qabaan ninkii gaalnimo muujista in loo xukumo adduunka islaamnimo ma qaban waxay leeyihiin hadduu jaahil yahayna waa macduurun cinda allahi fi اlaakhira hadduu mucaanid ahaana u ah kaafir mucadaba maxjuujun laakiin adduunka waxaa loo xukumayaa bay dhaheen alkufr kadalika aljahm bnu safwaan abulxasan ashcari baa ka soo guuriyey jaaxid iyo humaame iyo jahan baa dhaama qolyaha maanta salafiyada sheegtay adduunka dhooban iska ilaaliya marka la marayo nin gaalnimo muujistay koofisna lagu camcay marka la marayo kuwaasa dhaama qaybo ka mida wanaagdoon bay ka laakiin waxay ku khaldameen kufrigii tasriixa ee caddaa iyo kufrigii laasimkii ma'aalka baa iskaga khaldamay haddaad kala fahmi weydana dhib badan baad la kulmaysaa inahaas waa inahaan raba inaad fahantaan qaacidada ayadaa sayidina cumaanoo sayidina cumar oo khulaasaynaya aan akhriya marka ayada intaa inaad kala fahantaan muhim jiddan wey can cabdilaahi bni cutbat bni mascuud alhudali radi allahu tacaala canhu qaala waa taabici kabiira min kibaar الtaabiciin rawaa can camihi cabdullah bn mascuuda iyo cumar iyo jamac wax ka wariya rag fuqoo dhowran waa saga dhalaad garanaysaan cabdulahi baana adeero ah cutbaad iyo cabdulahi waa walaalu qaala wuxuu ihi taabicigaas samictu cumar bn khataab baan maq yaquulu asagoo leh ina naasan wa fii riwaaya unaasan ina naasan qolyo yani ina naasay ka dhigan tahay kaanuu waxay ahaayeen dadku yuaduuna kuwa lagu qabto oo lagula xisaabtamo bilwaxyi waxyigii baa lagula xisaabtami jiray fi cahdi rasuulilaahi sal l sm xilliga nabi maxamed aleh salaatu wasalaam yacni wuxuu u jeedaa baatin baa lagu xukumi jiray waxyiga ooma jeeda wuxuu u jeedaa howlo badanoo annagu aanan ogayn oo naga qorsoon yaa ilaahay waxay ku sheegi jiray rasuulkan loo waxyoon jiro xog badan ba lagu heli jiray laakiin hadduu suubanuhu noolaa iyo hadduu xijaabtayba labada jeerba waxaa la cuskanaya uun dawaahirta mucaamalatu nnaasi bimaa dahara min xaalihim baa asal ahayd nabiguna waa kii ka soo hadlay usaame ku eedeeye kula dagaalamay ee waa maxay xog dheeraada iyo ariiq macrifi ah oo nabigu ku xidhnaa nabigana soo marayey baa naga go'ay buu saxaabiga kuu sheegaya waa tamhiid qaacidaduu soo wado gogoldhig u samaynaya wa ina alwaxya qad inqaaca waxyigiina waa go'ay muxuu ku go'ay bimowti rasul sal ly slam wa inamaa na'hudukum اlآan annagu hadda waxaa idinku qabanaynaa nabigu waxaa u bannaanayd inuu wax ku xukuma bilbaطini wاظaahir axkaam baaطin ku salaysanoo yaroon badnaynna way jirta oo nabigu uu sameeyey hase ahaatee alghaalib nabigu wuxuu cuskan jiray qaacida asalka waa maxay wa xisaabuhum calى اllah winamaa naakhudukum ulaan hadda waxaa idiin qabanaynaa oon idinku maamulaynaa bimaa dahara lanaa wixii noo muuqdo oo min amaalikum bimaa dahara lanaa min acmaalikum wixii camalkiinna idin noo muuqda hadduu wanaagsan yahayna wanaag baan idinku maamulaynaa hadduu xun yahayna xumaan baan idinku xukumaynaa asagaaba tafsiiliye faman ahara lanaa khayran khayr ninkii noo muujiya khayrka wuxuu u iimaan ama cadaalad faman ahara lanaa khayran ay iimaanan wacadlan aminaahu waanu aaminaynaa wey ay ammannaahu sax ma aha ammannaahu waan nabadgelinaynaa waxaa ka wanaagsan aaminaahu in la akhriyo oo sida runsabka qaarkood ay qorahayaan aminaahu waanu jacalnaahu amiinan ay cadlan aan ka soo qaadaynaa wey inuu nin fiican yahay oo caadil yahay yaan ka soo qaadaynaa ma min almni ba mise waa min alamaan aa laba kale masalo aminaahu ama amannaahu waan nabadgelinaynaa ama aminaahu waanu aaminaynaa waa u rumaynaynaa wanaag baya inuu amiin yaho la cuskan karoo la ictimaadi karaanu aaminaynaa waqarabnaahu waa soo dhowaynaynaa waqarabnaahu daasaa kuu diidaysa amannaahu in laga dhigo min alamaan in laga dhigo taasaa kuu diidaysa waa maxay waa tii tacdiilka ahayd iyo ruux ammiin yahay oo saadiq yahay oo khabarkiisa la qabanayo tii ahayd wey walaysa lana nooma ahaanin buui min sariirati sirtiisa hoose shayun shay waxa u hooseeya qalbigiisa ku jira annaga hol noo taalla wanaag baa ka muuqda wanaag baan dhaqmayna wuxuu kuu sheegay saxaabiga allahu yuxaasibuhu fii sariirati allahu yuxaasibuhu allah ku xisaabahayo ay u taallaa fii sariyatihi wixii niyadiisa qalbigiisa ugu jira taasi waa ninkii khayr noo muujiyey waman adhara lanaa su'an wa fii riwaaya sharan ninkii shar noo muujiya lam na'manhu ma aaminayno tan dambaa yaa tii lam numinhu ma dhin saxaabi idhi lam na'manhu ma aaminayno inuu nin fiican yahay ma qaadan mayno walam nusadiqu maan rumayno warkuu sheegahayana rumayn mayno wain qaala haba yidhahda ina sariiratahu xasana war meeshan hoosa ii fiicane warkayga kore iska daaya haba yidhaahdee loo bixi maayo buuri saxaabigu wain qaala haba yidhahda ina sariiratahu ay ina bainahu xasanatu way wanaagsan rawa lbukhaari riwaayadii kale khaarija saxiixayn ahayd man adhalnaa sharan danannaa bihi shara u fiirsada hadda man adhar lana shara ninka shar noo muujiya danannaa bihi shara shar baan u malaynaynaa inuu sharlow yahay baan xukumaynaa waabadnaahu calayhi bnu saxaabigu waabadnaahu waan ogu cadhoonaynaa sharka asagaan ogu cadhoonaynaa ee uu noo muujiyey saraa'irukum fi ma baynakum wa bayna rabbikum waa lafdigu idiin hooseeya aliyar idinkii allihin bay idin taallaa ama annagu wanaag ninkii noo muujiyo waa noo wanaagsan yahay xumaan ninkii noo muujiyo waa noo xun yahay waa ku nacayna idan axkaamta waxaa lagu dureerinayaa kufran wa islaaman wa iimaanan wa cadlan wa fisqan calaa ruuxii wixii ka muda qaacida ayada sayidina cumar baana asal ah rasuulkuna ka qaatood soo marteen waxaa lay amray dadka inaan la dagaalam ilaa ilaa waxaa le fa idaa facaluu dalika faqad casama mina dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha wa xisaabuhum cala allah afalaa shaqaqta can qalbihi asalkii buu ka duulayaa laakiin ummaddii buu u sheegay mimbarkii maduuna ka jeediyey riwaayada abi firaas baana ka faahfaahsan riwaayada saxiix bukhaari uu asagu wariyo intaasana marka cashirku eeg allah subxana wa tacala aclam